العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثاني والسبعون من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم 1718 قال رحمه الله تعالى قال رsuل الlahi عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم لأn يلج أحadكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطيa كفاarته التي فرض الله عليه متفق عليه لأn يلج inuu ku madax adaygo oo ku sii socdoona ka soo noqonin أxadكم midkiin fii yamiinihi dhaartiisii fii ahlihi ahalkiisa ku saabsanayd dhaartiisii ahalkiisa ku saabsanayd u dhaartay inuu iyada ku madax adaygo dhaartayda aanu fulin maayo ka soo noqon maayo uu yidhaahaa aathamu lahu uga dembi badan cinda allahi tacaala allah agtiisa min an yucطiya kafaaratahu alatii farada allahu calayhi inuu bixiyo kafaaradii alle ku waajibo intuu dhaartiisa e, iska jebiyo oo ahalkiisaas uu xidhiidhiyo oo hagaajiyo kafaaradii alle ku waajibay inuu iska bixiyo waxaa uga dembi badan inuu yidhi anigu aan dhaartayo arrintaa ka soo noqon maayo muttafaqu عalayhi wa qowluhu yalaja bifatxi اllaami watashdiid اljiimi an yatamaadaa fiiha walaa yukafir qowluhu aaham huwa bihaai اlmuhalatثa ee akharu isman baabu اlcafwi can lagwi اlyamiin dhaafidda la iska dhaafay alla uu dhaafay aanu dadka u ciqaabaynin dhaarta laqwiga ah wa annahu laa kafaarata fiihi laqolyamiinka inaanu kafaaro lahayn oo dembina aanu lahayn wa huwa maa yajri cala lisaani bigayri qasdi اlyamiin waa wax carabka dadka uu bartay carabka dadka iskaga dureersanaya iyagoon dhaar ula qasdaynin ka qowlihi cala alcaada hadalkiisa sida dadka caadadiisa ay iska yidhaahaan weeyaan laa wallaahi iyo balaa wallaahi wanxa maya wallaahi haa wallaahi sidaa iska yidhaaha isagoon dhaar uga qasdaynin qaala allahu tacaala laa yu'aakhidukm allahu bilagwi fii aymaanikum alla idiin qaban maayo lagwiga oo dhaartiinna dhaarta aan qasad la'aanta ah idinma qabanaayo oo dembina ma aha kafaarana ma leh walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum alaymaan laakiin wuxuu idin qabanayaa waxa aad niyooteen dhaartiisa aad niyooteen fa kafaaratuhu shaygaas kafaaradiisu waxaa weeyaan caqdulyamiinka iطcaamu casharati masaakiin cunto siin toban miskiin aad cunto siisaan min awsati maa tudcimuun ahliikum waxa aad siinaysaan oo cunsiinaysaan oo ku quudinaysaan ku raashimaysaan ahalkiinna kiisa dhexdhexaadka ah toban qof aad ka gaajo tirtaan aw kiswatuhum ama arra tirkooda aw taxriiru raqaba ama qof xoraynti saddexdaas a marka kolka hore la kala dooran saddexdaa hadduu midun heli karo midkuu heli karuu samaynayaayo waxaa la yidhaha waajib mukhayara kaasoo kale la yidhaahayo saddexdaas isaga kala dooranaya faman lam yajid qofkaan helin midna intaasoo dhan aan helin fa siyaamu halaaثati ayaam saddex maalmood soomkooda weeyaan saddex maalmood buu soomaya kolkaa dalika kafaaraةu aymaanikum taasu waa kafaara gudka dhaarihiinna idaa xalaftum markaad daarataan waxfaduu aymaanakum dhaarihiinnana ilaaliya ilaaliya dhaarihiinna oo laba misiood labadaba u ilaaliya mid waxaa weeye habadinina oo dhaarta badan iska dhaafa midda kalena waxaa weeyaan waxaa weeye kolkaad daarataan dhaartii ilaaliyo ha jebinina ilaa wax ka fiican inaad aragtaan mooyan oo deetaan soo maraya ah وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat unzilat hadihi اlaaya aayaddanaa la soo dejiyey laa yu'aakidukum allahu biاlagwi fii aymaanikum aayaddaasaa la soo dejiyey fii qowli rajuli hadalka ninka hadalkiisii laa wallahi wabalaa wallahi uu yidhaaho yani waa la soo dejiyey marka sabab nuzuul bay u tahay lagama wade waxay ka wadaa waxay ku saabsan tahay ka hadlaysaa ee sheegaysaayo waa midaasi ka wadaa marka arrimaha sidaas oo kale ah waa ku badan tahay siduu alimaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu sheego aqwaali salaf ay ku badan tahay oo oh, aadaas waxaase ku soo degtay kolka ay had hadiyo goor ma aha inay sabab nusuulkeedii sidaas ay ahayde aayaddu waxay ku saabsan tahay ka hadlayso ee kolka qaarkood ay yidhaaheen nasalad fii kada laa wallahi wa wallahi dadku ay yidhaahaan iyagoo qasad la'aan ah taasay ku soo degtay yani middaasay sheegaysaa weeyaan rawahu albukhaariy bukhaari iyo iyo waxaa weeyaan iyo abu dawuud ayaa labaduba wariyeen baabu karaahati اlxalifi fi اlbayci wain kaana saadiqa necbaysiga la necbaystay inuu iibka qofku kolkuu wax iibinaya uu ku dhaarto walow xataa hadduu run sheegayana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اlه alيه alي slm yaquul alxalifu manfaqaة lisilca mamxaqaة lilkasb muttafaqun caleyh dhaartu way bixisaa badeecada oo waa ku iibsantaa oo dadku intay kaaga rumaystaan yay kaaga iibsanayaan mamxaqatun tii tirtirid bay u tahay lilkasbi ribxana ribxee faa'iidadana waa tirtirtaa laakiin badeecadii waa ku iibsantaa sidaa muttafaqun calayh وعn أbي qتاadةa رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول iyaakum wakahrata alxalifi fi lbayc kala ilaaliya idinkii iyo dhaarta badinteeda iibka dhexdiisa aad ku badisaan iska ilaaliya kala jira fainahu yunfiq waa bixiyaayo waa iibgeliya badeecada uma yamxaqu haddana waa tirtiraa eh rawahu muslim baabu karaahati an yas'ala alinsaanu biwajhi اllahi caza wajala gayra aljanna necbaysiga la necbaystay inuu qofku jannada waxaan ahayn wejiga alle qof ku weydiisa ama allaba ama mxuaha ama qof kalaba janno un alle ku weydiiso yidhaaho allahuma innii as'aluka biwajhika alkariim aljannata iyo wax lamid ah inuu sidaa yidhaa mooyaane inuu ama alle ama qof kale uu yidhaho wejiga allaan kugu barya waxaa isi nacabaysiga la nacabaystay waana taxriim baa laga wadaa taasna wa karaahati manci man sa'ala man sa'ala biاllahi tacaalى watashafaca fiihi iyo necbaysiga la necbaystay in loo diido oo la qadiyo qofka wejiga alle wax kugu weydiistay ee alle subxaanahu wa tacaala shafiic ka dhigtay can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wslam laa yus'alu biwajhi اllahi ila aljanna wejiga alle layskuma su'aalo ilaa jannada mooyaane jannada un baa laysku su-aalaa wejiga alle subxaanahu wa tacaala rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan wariyey waxaana weeyaan xadiidkan waa daciif oo dacafahu sheikhu اlalbaniy fi daciif اljaamic الصaغيir wa mishkaat اlmasaabix iyo keyrkii buu ku daciifiyey waxaana kaloo wariyey xadiidka addiya almaqdisiy fi alxadiid almukhtaara ayuu isaguna ku wariyey xadiidkan kadu marka waxa weeyaan waa xadiid daciifa se wuxuu ku daciifayna waxa weye waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho sulaymaan ibni mucaadi ataymi waqad takallama fiihi hayru waaxid ninkaasaa sababtiisa ku daciifay waxaase jira xadiidkan kada xadiid shaahid u noqonaya oo kaba kululna isaguna waa jira oo waa xadiidka dhahaya malcuunu man sa'ala biwajhi illaah malcuunun man su'ila biwajhi illaahi ثuma manaca saa'ilahu maa lam yas'al hujraa waa nacallaqabe qofkii wejiga allah wax ku barya waa nacallaqabe qofkii wejiga alla inta wax lagu baryo u diido qofkii baryey ilaa wax xun inuu su'aasha weydiista mooyaane kanaa marka xadiidkan kadaa shaahidu noqon karayo oo kaba sii daran kaasu nahyi unbuu ahaa kanuse waaba naclad xadiidkaasuna waa xasan oo waxaa wariyey aلطabaraani can abi muusa radia allahu canhu huwa addulaabi wabnu casaakir wa xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix aljaamic الصaغيir wa صaxiix الtarغib wالtarhiib wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa marka waxaase kaloo jira isaguna xadiid mucaarid u noqon karaaya ayaa jiro xadiidkaasuna wuxuu ahaa nin baa nebiga sala allau alay slam intuu u yimid buu wuxuu yidhi yaa rasuula allahi as'aluka biwajhi illaahi caza wajal bima bacadak wejigii allaa kugu su'aalaye alla muxuu kuu soo diray markaasuu yidhi bilislaam qaala uma alislaam ila aakhiri alxadiid markaas xadiidkaasna waxaa wariyey annasaa'i wabnu maajah ayaa wariyey waana xadiid xasan ahoo xasanahu alalbaaniyu fii eh, irwaa'i alqaliil marka xadiidkan ninkaas nebigu sal lla alay slm wuxuu ku yidhi wejiga allaan kugu baryay as'aluka biwajhi illaahi buuli marka taasu maxay noqonaysaa waxaa suuroobi karaaya in la yidhaaho kolkii lalahaa biwajhi illaahi lalahaa waxaan ujeedaa hayr اjanna lalahaa in jannada biwajhi mxuaha kolkii jannada laga soo reebayey in laga wado wax alla wixii xagga diinta ku saabsanba oo la dhihi karo wejiga allaan kugu baryeeye ii sheeg muxuaha wax khayraho sidaas aad dhihi karayso qof marka waa suroobi karaysaa inuu mxua si kale uu yahay inuu qabla taxriim u ahaa waa iska suuroobi karaya inuu qofkaa jahligiisa nebigu sala allahu alayh waali wasalam taasna usan macquul maaha isagu waa ka reebaya anigu sal la alay waa beri lahaa marka kolleyba waa waxaa weeyaan tantadu marka xag diineed ayuu ayuu ninkankadu su-aalayay oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam risaaladiisa inay u inay u ayuu rabay oo uu rumeeyey qolkaas marka wixii xagga diinta ku saabsan wixii jannada lagu gelayay weeyaan intaas sidaas looga soo reeba waa iska suuroobi karaysa laakiin kolleyba waa dhacday in nebiga sala allau alay slam wejiga alle lagu su-aalay inuu ka warramo muxuu ahay diinta uu uga warramo nin uu sidaa ugu su-aalay وعن ابن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه xadيiث صحيiح rwاه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيiح qofkii qofkii alla idinka magan gala magan geliya beriya oo badbaadiya qofkii yidhaaha magan allaan ahay allaan kaaga magan ahay ama acuudu biاllahi minka ku yidhaaha badbaadiya magan geliya waman sa'ala billaahi faacطuuh qofkii alle idinku weydiistana wax siiya waman dacaakum faajiibuuh qofkii idin waco cunto idinku yeedhana raaca waman sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh qofkii wax idin tara wax wax tara idiin geystana u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunah haddii aydaan u helin waxaad ugu abaalguddaanna faadcuu lahu u duceeya xataa taraw ilaa aad uga aragtaan annakum qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalguddeen oo jazaakum allahu khayran iyo wax sidaasa dhaha marka waa kii aan soo marrayna qofkii inta wax loo taro qofkii wax u tara yidhaha jazaaka allahu khayran inuu aad u ammaanay ammaanta u ku xeel dheeraaday waynu soonu marrayba xadiiث صaxiix rawaahu abu dawuuda والنasaaئiyu biasaanid الصaxiixayn warkan waxaa weye xadiidku صaxiix weeye buu ka wada waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan صaxahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir wa irwaaء الغaliil wuxuu leeyahay xadiid kaleba isaguna xadiidkan kada la mid ahoo wuxuu leeyahay man ucطiya شhayئa fawajada falyجzi bihi qofkii wax la siiyo oo abaalgud heli karaayo ka abaalgudo waman lam yajid falyuhni bihi qofkii aan abaalgud helayn wuxu uga abaalgudana ha ammaano faina man anaa e, man ahnaa bihi faqad shakara qofkii ammaane ee qofkii ka mahad sheegtaayo waa ku shukriyo waa abaalguday waman katamahu faqad kafara qofkii qariyaana waa inkiray waman taxallaa bimaa lam yucطa fainahu ka laabisi hawbay zuur qofka isku qurxiyo oo sheegta oo muxuu ahaayey wax aanu aan la siininna wuxuu la mid yahay laba mar oo beenbeen ah qof xidhan qof eh, muxuu ahay qofkaasuu la mid yahay markaas waa kaan soo maray intan tada dambeeyada waan soo maray saasuu marka rasuulku sala allau alay waali wasalam wuxuu farayaa qofku qofkii wax u tara inuu u abaalgudo wixii uu munaasib u noqon karo u arkayo arkayuuna abaalgud u noqon karo ee u dhigmay inuu ugu abaalgudo hadduu wuxuu ugu abaalgudo waayana inuu ammaano uu yidhaah jazaaka allahu khayran iyo wax lamid ahoo ku ammaano uga maad sheegto kaas weeyaan saasuu yeeli jiray rasuulkuna sala allahu alayhi waali wasalam baabu taxriimi qowlihi shaahan shaah boqorkii boqorrada melik اlmuluk iyo sidaas iyo qaadi اlqudaa iyo waxyaalaha sidaas oo kale acdal caadiliin iyo waxyaala sidaas in la yidhaah lisulطaani wagayrihi liأnna macnaahu meliku اlmuluk waa boqorkii boqorada weeyaan taasna allunba walaa yusafu bidalika gayr اllahi subxaanahu wa tacaala alla qof aan hayna taa laguma sifayn karo sidii muxuu aha shaahi iiraan ee dhintay muxuu ahay ay kala wareegeen hawradan shiicadii khumayniyadii ay kala wareegeen baa sidaasoo kale ay ku magacaabi jireen oo shaahanshah bay dhihi jireen shaahanshahna waa afka bershiyanka iyo wuxuu ku yahay boqorkii boqorada wa can marka kisrawaadkii hore kisrayaalkii hore ee bershiyada xukumi jiray boqorradooda imberatoryaalkii iyobaa iyagana magacaasoo kale la dhihi jiray ilaan waxay ahaayeen waxay u qaybsamayd imberatoriyadii bershiya waxay u qaybsamayd wilaayaad iyo states iyo bay u qaybsanayd oo mid walbaba ninka xukuma boqor baa isagana lagu magacaabi jiray marka boqorradaasu siday u kala gobolla waaweyn yihiin iyo iyo waxay ahaan jireen taajkooda iyo eh, shakadda ay dhexda ku xidhaan iyo waxay ahaan jireen wax munaasib u ahoo darajadiisa iyo munaasib u ah buu ahaan jiray ilaa kasrihii marka uu weynaayo isagu uu taajkiisu aad iyo aada u weynaayo madaxiisuba uuna qaadi karaynin oo goortii dambe marka xeelad loo sameeyey oo xafiiskiisa dushiisa loogu sameeyey silsilad oo taajka sare uga haysa madaxiisa oo kolkuu xafiiska soo fadhiisto taajkii madaxa u gashamaya culayskiina silsiladu kor ay uga hayso saasay marka kaasi marka waxay ku magacaabi jireen shax shax yacni boqorkii boqorada marka taasoo kale buu nahiyey leanno alla sifo uu alla uun u qalanta oo la sheegtay bay noqonaysaa wa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى اlه alay slam qaal ina akhnacas min magacka ugu dullaysan magacka ugu dullaysan min alkhunuuc ayaa laga keena khunuucuna waa dulliga cinda allahi caza wajala alla agtiisa rajulun tasamaa malika alamlaak waa nin isku magacaabay boqorkii boqorrada kaasa ugu dullaysana oo lagu naabiya iyaga isagoo isku weynaynayaa lakiin alla waa ku dulaysan yahay mutafaq عaleyh qaala sufyaan bnu cuyayna radي allahu canhu wuxuu yihi eh, meliku اlamlaak wuxuu ka dhigan yahay midlu shaahan shaah carabtu iyadu ma ayna aqoonine kuwaasaa yaqaano magacaas ku magacaabi jiray markaas taasaa mxuu ahay lamida buu leeyahay shaahan oo kale weeyaan marka af kastaba lagu sheego si amxaaradu haylasalaasi wax ku dhihi jireen nugush nagaash iyo wax sidaasa bay dhihi jireen marka ama ha lagu sheego maxaaye carabi ha lagu sheego ama af kale ha lagu sheega wax alla wixii macnihiisu sidaa uu yahay oo dhan xaraam weeyaan baabu nahyi can mukhaaطabaةi اlfaasiqi wاlmubtadici wanaxwihima bisayidii wanaxwihi qofka faasiqa iyo qofka muxuu ahay khuraafiga ee mubtadica ah iyo wixii lamida ah oo lagu magacaabo sayidii la yidhaho sayidi fulan ama sayid fulan la yidhaaho sida mxua gaalada oo kale gaaladii baa hadda muxuu ahay la dhahayaa mxua jalaalat اlmelika iyo fakhaamaة الra'iis iyo waxyaalahaas magacyo waaweyneyn oo sidaasoo tacdiim iyo sacaadat اlwasiir iyo la dhahaya faasiqiinta iyo gaaladii iyo waxa sidaas oo kale ihi xaraam weeyaan can buraydata radي allahu canhu qaala qaala rasul اlah salى اllahu alيه wali wslam laa taquluu lilmunaafiqi sayid munaafiqa sayid ha ku dhihina fainahu in yaku sayidan hadduu sayid yaho sayid ka dhigteen faqad askadtum rabbakum caza wajal rabbigiinayba rabbigiinaad ka caraysiiseen oo sharifaadda aad sharifteen qof munaafiqa ood madax ka dhigateen rabbigiin waa idinku caroonaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana saa u sheega xadiiu saxiix weyn saxaahu fi saxiix jaamic sagiir wa silsilatu axaadiisi صaxiixa xadiidka waxaa kaloo isna wariyey muxuu ahaa النسائي والبyhقي في شhuعب الإيمان وابن سني في cمل اليوم والليلة marka waxa weeyaan marka sidaa macnaheedu sidaa macnaheedu waxaa weeyaan haddii dadka muslimiintiihi qof munaafiq ah ay madax ka dhigtaan iyagoo heli kara qof mu'min ah rabbigood bay ka calaysiiyeen oo rabbigood arrintaa waa ku nacaya marka waxaa weeya inay qof saalix oo iyaga ka mid ah ay madax ka dhigtaan inay munaafiq xun oo dhigyacab ah oo mulxid inuu yahay diinta uu inkirsan yahay laga yaaba madax hadday ka dhigtaanse rabbigood bay ka calaysiiyeen haddii isagoo ayna madax ka dhiganinoo sayid aan ahayn sayida ay yidhaahaanna dee waaba dembi iyadu oo waa been baabu karaahati sabi alxummaa necbaysiga la necbaystay cayda qandhada qandhada in la caayo oo la layidhaha beled ku dhacday intadii beledii xumayd baa isoo hahaysay iyo wax sidaas ay yidhaahaan xaramnimadeeda can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal alay slm dakla calaa ummi saa'ib aw ummi lmusayib haweenidaas u soo galay qaala markaasu wuxuu wuxuu arkay iyadaoo jaraynayso qandhadaasoo markaasuu yihi maa laki yaa uma saa'ib ow yaa uma almusayib tuzafzifiina ama turaqriqiina labadaasba marka waa jirtaa waad jaraynaysaayee maxaa kugu waanu umufulaanay qaalat alxummaa laa baaraka allahu fiihaa waa qandho alla ma barakeeye faqaala markaasuu wuxuu yidhi laa tasub alxummaa fainahaa tudhibu khaطaayaa bani aadam kamaa yudhibu اlkiiru khabata اlxadiid hacaayin qandhada qandhada hacaayin liannaha iyadu waxay zuulisaa dunuubta bani aadamka zuulisaa siduu kiirku u zuuliyo buufinku siduu u zuuliyo qashinka birta oo qashinka uga daato saasoo kale u zuulisaa waa tahiir lidunuub weeyaan hacaayin marka saasna macnaheedu ma aha inaan la iska daweynaynin oo ama qanaacada la iska buufinaynin ama malaariyada aan la iska daweynaynin ma aha ee waxaa weeyaan laakiin in la caayo qofka ku dhacdo musiibo weeyaan musiibadaasuna marka waxaa weeyaan waa ajri bay leedahay musiibadaas marka in loo dulqaato oo xag alle inay ka timid la ogaado iyada oo cilaajkeeduna ay leeyihiin dawadeedii caafimaadkeeduna xag allu ka yimid iyadana loo saciyeeyo yaan marka la caayaynin caydaas u diiday mooyaane iska daweynina ma lahayn rasuulku sala allahu alay wala slam rawahu muslim waa isagii uga duceeyey asxaabtiisii markii ay u soo hijroodeen madiine usoo hijroodeenee qandho aada u qabatay waa isagii inuu alla meel caafimaad ka dhigo oo qandhadeedana beledkii yahuudda jucfa oo mahyacah inuu halka alla u raro waa kii alla uga baryey allana subxaana wa tacaala uu ka aqbalay marka nebigu sala allahu alayhi waali wasalam jawgii madiinaadoo dhan buu jawi sixiya in alle ka dhigo wuu alle ka dalbay oo kaniicadii laga dabargooyo qowluhu tuzafzifiina huwa bitaxriikayni eh, ay tataxarakiina waan ujeedaa xarakatan sariica sidaas macnaheedu weeye waa jarjaraynaysaa wa macnaahu tartacidu wa huwa bidami tay turaq tuzafzifiin bizaayi اlmukarara wاlfaa'i اlmukarara waruwi ayضa biraa'i اlmukararati wاlqaafayn turaqriqiin tana waa l turaqriqiina iyo tuzafzifiin labadaba marka isku mid weeyaanoo waad jaraynaysaa waa gariiraysaa maxaa kugaan weeyaan baabu الnahyi can sabi الriix wa bayaani ma yuqaalu cinda hubuubiha reebidda la iska reebay in la caayo dabaysha in la caayo iyo waxa la dhahayo kolkay dabayshu kacdo can abilmundir ubay bni kacbin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laa tasubu riix dabayshaha caayina faidaa ra'aytum maa takrahuun waxaad necbaysataan haddaad aragtaan faquuluu dhaha allahuma innaa nas'aluka min khayri hadihi اriix wa khayri maa fiiha wa khayri maa umirat bih wanacuudu bika min shari hadihi اriix wa shari maa fiiha wa shari maa umirat bih rawahu التirmidي وqala xadiiثu xasanu صaxiix wahuwa kama qala xadiiثu صaxiix صaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيir marka waxa weeyaan wuxuu leeyahay ha caayina dabaysha ha caayina waa amran tahay makhluuq alloo amran weeyaan amar alle ku socotee kol haddaad marka iyada caydaan oo ciidda ay idinku buubinaysa iyo socodkeedaad isku caayaysaan allihii amray baad caayaysaan marka ha caayina kolkaase wax aad necbaysataan oo dhibaato idiin geysta aad aragtaan ka ducaysto oo ducada intada dhaha allahuma inaa nas'aluka min khayri hadihi الriix allo waxaan kaa wax kaa weydiisanaynaa dabayshantada khayrkeeda wa khayri maa fiiha iyo waxa ku dhex jira khayrkiisa wa khayri maa umirat bihi wixii loo amray ee ay ku socoto khayrkiisa wax kaa weydiisanaynaa wa nacuudu bika min shari hadihi الriix dabayshan sharkeedan kaa magan gelaynaa wa shari maa fiiha iyo waxa ku dhex jira sharkiisa wa shari maa umirat bihi iyo wixii la amray u socota sharkiisa rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiiثun xasanu صaxiix وعn abi hurayraةa radي allahu anhu qala samictu rasuula اllahi salى اله alay slam yaquul alriixu min rawxi illaah riixdu waxay ka mid tahay raxmad allay ka mid tahay ta'tii biالraxmati wa ta'tii biاlcadaab raxmadna waa la timaadaa iyo roob iyo caafimaad iyo waa keentaa barwaaqo wa ta'tii biاlcadaab cadaab iyo halaagna waa la timaadaa marka cadaab iyo halaag hadday la timaado say ku noqonaysaa raxmad eh, ku noqonaysaa raxmadu waxay ku noqonaysaa cadaabkaasu eh, dadka maxaa xunxun ee cadaabka mutay iyo halaagga mutay cadaabka la cadaabaayo yani halaagga la halaagaayo waxa weeyaan raxmad iyo nicmad weeye isaguba siduu alle subxaanaه wa tacaala u yidhi faqudca daabir اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka shayga halaaga ee dhibaato dad u ihi dad kaleba wuxuu noqdaa faa'iidiya khayr u noqdaa masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu faidaa ra'aytumuuhaa markaad aragtaan falaa tasubuuha ha caayina wasalu llaha khayraha alla khayrkeeda weydiista wastaciiduu billahi min shariha sharkeedan alla ka magangala rawahu abu dawuuda biisnaadin xasan waana xadiidku saxiix weeyaan صaxaxu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa mishkaati الmasaabiix wاlkalimi الطayib wغayriha waxaa kaloo xadiidka wariyey albukhaariyu fi اladab الmfrad wاlxaakim fi اlmustadrak qowluhu min rawxi اllah bfatxi الraa ay raxmatihi bcibaadihi raxmadu alla addoomihiisa ugu naxariistay ka mid tahay wa can caishata radi allahu canha qaalat kaana nebiyu sala alla alay slam nebigu wuxuu ahaa idaa casafat iriix casafat yani ida ishtada hubuubaha kolkay dabayshu daraato qaala wuxuu dhihi jiray allahuma inii as'aluka khayraha wakhayra maa fiiha wakhayra maa ursilat bih waacuudu bika min shariha washari maa fiiha washari maa ursilat bih rawaahu muslim wuxuuna la yahay xadiidka ubay ibni kacab ee baabka ugu horreeyey buu la ahaa kaanu waa ficilkii nebiga sal ly slam kaasuna qowlkiisa iyo amarkiisu amarka saasay isu waafaqeen waa in sidaa la yidhaaho labadaasun bay ka kooban tahay oo khayrkeedu alle la weydiisto iyo sharkeedu alle laga magangalo galo leanna xadiidkuba wuxuu sheegay xadiidka labaad ee xadiidka abu hurayra baa wuxuu sheegay inay raxmad iyo cadaab labadaba la timaado allahna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu noogaga warramay in ay dabayshu inay ummado hore halaagay halaagtay oo lagu halaagayna waa inoo sheegay inay nicmo tahay oo raxmadda muxuu ahay iyo roobka ay fidisana alla subxaanahu waa uu inoo sheegay in e, maraakiibtu badda iyada ay ugu socoto oo haddii iyadu istaagto dadku ay halkaa ku dhiboon lahayna waa in nooga horrey marka labadaasay leedahay oo khayr iyo shar bay leedahay oo in khayrkeedana alla la weydiisto sharkeedana alla laga magangalo baabu karaahati sabiddiig necbaysiga la necbaystay diigga caayitaankiisa can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam laa tasubu diig hacayna diiqa fainahu yuuqidu lisalaa salaaddu idin toosiyaa dadku salaadda u toosiyaaye hacayna rawahu abu daawuud biisnaadin صaxiix wahuwa kama qaala isnaad xadiidku waa saxiix saxahu fi saxiix aljaamic الصagiir den geedkaas marka diiga ah waxa weeye waa xayawaan cajiiba weeyaan oo shimbir cajiiba weeyaan oo aad iyo aad qofkii cibaadada rabbi iyo salaada jecel u caawinayo oo rasuulkuna sala alla alay slam salaatuleylka wuxuu ugu toosi jiray markuu diiqu cunay ugu toosi jiray salaada marka cabbaar ay ka hadhay oo waqti muxuu ahaaye qofkii hore u seexday hurdadii uu ka bogtay oo salaatuleil uu tukan karo markii la joogaa buu bilaabayaa markay soo dhowaatana markaasuu aad iyo aad iyo aad uu codka u xidhiidhinaya u badinaya salaadaha awqaaddooda kalena sidaasoo kale u ciyaar weliba wuxuu kolka awciyayana malag buu arkaa malag buu arkaayo marka in la ducaysto waa ku amray nebigu sal lla alay slam baabu nahyi can baabu الnahyi can qowli الإnsaani muطirna binaw-i kada reebidda layska reebay inuu qofku yidhaaho waxaana lagu waraabiyey xilli kada iyo saxal kada iyo xidi kada iyo waxyaalahaas inuu yidhaaho can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radي allahu canhu qaala صlىa bina rasuulu اllahi slى اllahu عalيyه wali slm salaata الصubxi bاlxudaybiya fii ihri samaaءin kanat min alleyl rasuulkii allaana tujiyey salaada subaxna tujiyey xudaybiya nagu tujiyey meesha hadda shumaysi loo yaqaano weeyaane oo meeshii lagu hor joogsaday rasuulka sala allahu alayh waali wasalam iyo asxaabtiisii ridwaanullahi calayhim muxuu caamal xudaybiya sanadkii lixaad ee hijriga aakhirkiisii weeyaane sulxu xudaybiya iyo baycatu ridwaani ee ka dhacdae halkaa markii la joogay ayuu salaaddii subax na tujiyey buu yidhi maalin fii itri samaa in kaanat min alleyl samadana matar baa laga wadaa roob habeenkii da-ay gadaashii ayuuna tujiyey falamma insarafa markuu soo gadoomay buu aqbala cala annaasi dadka soo qaabil oo kusoo gadoomay oo kusoo jeedsaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum ma garanaysaan wuxuu rabbigiin dhahay xalay rabbigiin uu hadlaye wuxuu ku hadlay ma garanaysaan qaaluu markaase waxay allahu warasuuluhu aclam allihi rasuulkiisaa og sidaa macnaheedu waaye rabbi xalay waa hadlayda uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala markuu doonuu hadlaa suu doonuu u hadlaa marka hadalka allana subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan qadiimu nawc xaadiثu اlafraad marka sida ay ashcariyadu ay qabaan oo ma aha kalaamka alle subxaanahu wa tacaala inuu yahay sifa daatiya oo daatadiisa ku saabsan oo sida qudradii iyo iraadadii iyo kale ahoo muxuuha isaga ku dheggan oo aan ka zuulaynin ay qabaana ma maahee waa kalaamka alle subxaanahu wa tacaala waa mid alle biikhtiyaarihi uu ugu hadlaayo oo siduu doonayo markuu doono u hadlaayo ayb qaala markaasuu qaala wuxuu yidhi rasuulku sal l slam qaal alle wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommahaygii waxaa ka waaberisay xalay kuwii rumaysan iyo iga kufriyay labadan bay kala noqdeen roobkaa sababtiisa yay labada addoommahayga ugu qaybsameen nicmo kasta oo dhacdana sidaasay noqonayaanoo dadna waa ka kufriyayaan waa ku kufriyayaan dadna waa rumaynayaanoo rabbi bay u aqoonsanayaan faأma man qaala muطirna bifadli اllahi waraxmatihi qofkii dhahay waxaana lagu waraabiyey deeqda alli iyo raxmaddiisaana lagu waraabiyo calaykum الsalaam wraxmat اllah fadalika muؤminu kaafiru bاlkowkab kaasu anuu i rumaysan yahay oo xidig ma rumaysna anigu i rumaysan yahay wa ama man qaala muطirna binawi kada wakada qofkii yidhi waxaa nalagu waraabiyey xidikada iyo xidikada iyo xillikada waxaasaa nalagu waraabiyey fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab kaasu waa qof ani iga kufriyey oo xidiga rumaysan muttafaqun calayh arrintaasuna waa arrin aad iyo aad khatar u ah aad iyo aadna u fara badan gaar ahaan dadka beeralayda iyo xoolalayda iyo ku fara badan oo muxuu ahay waa garanaya sanadkan inay kidaan noqonayso oo xidig hebel baa la fadhiyey dayaxa la fadhiyay oo kadaa bay noqotay oo sanadkan kaduu waa sanad muxuu ahay sanad arbacaa sanad kidaa yidhaahaan iyo dayr kidaa weligeedba waa biyo socoto wax sidaasay yidhaahaan oo aada iyo aad bay arrintaas ugu fara badan tahay marka arrimahaasoo kale waxa weeyaan dadku inay ka digtoomaanoo ay alle ugu shugriyaanoo alle inaanu xilli xukumin ee xilliyada iyo xidigahaba isagu uu xukumo oo markuu doono roobka uu keeni karo markuu doonana uu celinaayo waa in la ogaado kolkuu keena alla subxaanah wa tacaala loogu shukriya weeyaan marka marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan in la yidhaaho sidii abu hurayra siduu abu hurayra uu dhahayay radia allahu canhu uu dhihi jiray mutirnaa binaw'i lfatxi buu dhihi jiray waxaa nalagu nalagu waraabiyey xulligii guusha yani wuxuu ka wadaa qowluhu tacaalى ma yftح اllahu lلnaasi min ramatin ma yftax illaahu liلnaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa taasuu ka wada marka alla fatxigiisii iyo raxmadiisii baa nalagu waraabiyey kaawa in la yidhaaho متfq عalayhi والsamaءu <clears throat> huna اlmaطr samadana maطr baa la yidhaahaayo waa kaasoo kale la yidhaahaa tasmiyatu alxaali bismi اlmaxal shayga oo meeshiisii magaceeda loo bixiyo kaasoo kaasaa la yidhaahaa marka samada lafdu samaa waa jirmigan kada inaga sarreeyo weeyaan waxaase marka xagga sare weeyaan baan ka wada yani siday carabtu dhihi jireen marka laakiin haddana roobku iyaduu ka yimaadayo marka waa xagga saruu roobku uu jiraa marka shaygii oo meeshiisa magaceedii isagii lagu magacaabay weeyaan siduu nin shaacirihii u yidhi إida nazla الsamaءu بأrضi qowmi racaynaahu wain kaanuu غidaaba <clears throat> baabu taxriimi qowlihi limuslimin yaa kaafir xaraamaynta la xaraameeyey in qofku qof muslima uu ku yidhaaho gaal yaho uu ku yidhaaho can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wslam ida qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhumaa hadduu qofku ku yidhaaho walaalka yacni qofka muslimkaa laga wadaayo gaal yahow gaalnimadaa midkood unbaa la noqday midkood unbaa meesha kala tegaaya ma dhuldhacayso sidee bay marka noqonaysaa fain kaana kamaa qaala haddii sida uu yidhi ay tahay wailaa rajacat calayh haddii kalese isagay ku soo noqonaysaa qofkan uu ku sheegay hadduu siduu yidhi ay tahay isaga waxba kama haysto wax runa buu sheegay haddii aanu ahaynse isagay ku soo noqonaysaa ee dusha ka fuulaysaa ku gaaloobayaa gaalnimadaas marka la sheegayaana waa gaalnimadii saqiirada ahid weeyaan sida ugu gaaloobayay maaha gaalnimadu xerada kaga baxayo maaha marka dembi kabiiro oo weliba min akbar alkabaa'ir weeyaanoo kabaa'irta caadiga kasii weyn muttafaqun calayh marka waxaana arrintaa tusinaysa inuu sidaa yahay uquwada uu sheegay liakhiihi baa laleeyahay marka walaalkii baa laga dhigay isagoo haddana gaal ku yidhi marka hadduu ku gaaloobi lahaa walaalkii ma aanu ahaadeen waxaana kolkaasu ay tahay haddii qofkaasu wax sababahoo uu ugu maleeyo aanu jirin ee cadho uu cadhooday iyo eedayn uu ku eedaynayo un sida uu isaga leeyahay amaa haddii uu ku arko wuxuu ugu maleeyey kaafir inuu yahay oo kolkaas uu ku sheego sababtii ugu maleeyay daraaddeed kolka taas isaga waxba kama raacayo hadda ka hor baynu ashyaa sidaasa soo marray inay saxaabadu qaarkood qaar kale ay ku yidhaaheen kaas waa munaafiq iyo waxyaalahaas ay ku yidhaaheen waan soo marray sidii nebiga sala alla alay slm kii hadalka kulol ku yidhi iyo maalik ibnu kii ku yidhihiyo hooyaalkaas oo kale marka waad gaalowdeenna ma una dhihin nebigu sala allahu alayhi waali wasalam waxaa kaloon soo marray inay ereygankada ay lamid tahay yaa kaafirtaas muxuu ahay faasiq iyo caduwullaahi iyo nacladda iyo waxaasoo dhan inay la mid yihiinna waan soo marray marka arrimahaas oo kale arrimo khatara weeyaane waa in la iska ilaaliyo khalqiga alle subxaanahu wa tacaala in lagu gaalnimo xugmiyo isagoo oon wax cad oo daliil ah aan loo haynin waa in la iska ilaaliyo waa in la kala fahmaa waa in la kala fahmaa muxuu ahay kufriga yar iyo kufriga muxuu ahayey weyn waa in la kala fahmaayo nusuusta muxuaha qur'aanka iyo sunnada iyo muxuu ahay kalaamu ala'ima a'immat salaf min aلصaxaabati wالtaabiciina faman bacdahum sida ay u soo arooreen iyo ulajeedadooda iyagoo oon la fahmin haddii lafdu kaafir iyo markii la maqlo oon layskaga idlaaqo dadka muslimiinta oo kufri lagu caddeeyo arrin khatara weeyaan arrintaasuna marka qaladka ka dhacay waxa weye waa fahmi xumo waa diraasa xumo waa sadxinimo arrintaasoo kalena arrin fudud ma aha dadka muslimiinta ah oo diintooda laga saaraayo waxa weeyaan arrin aad iyo aad u xun weeye waxaan hadda ka hor maqallay kuwo buug yar oo wax soo qoray aanan garanaynin ka aqriyayay oo sheegayay dadka muslimiinta adduunka joogoo dhan inay gaalo yihiinoo dib in hadda dacwada loogu yeedhay ay waajib tahay oo soomaalida weligeedbaba ayna islaamin oo weligeedba macnaa shahaadateen ayna fahminbaba oo hadda in diinta loogu yeedhay ay waajib tahay wax sidaas kuwa ku hadaaqaya baan maqallay waxaasoo kalena marka waxaa weeyaan wax eh, ay kulli go-ayaan dadka dhallinyarada oo haweenka u badan oo muxuu ahay dhooble iyo meelayowgaas dad ugu tagaa la sheegayey dadkaasuna marka waa lunsan yihiin iyagaa gaalnimo u dhow intay waxbaa gaaloobay waxbaan islaaminayna ay leeyihiin iyagu naftooda iska ilaaliya inay gaalnimadii ku dhacan walciyaadu billah baabu nahyi can alfuxshi wa badaa'i lisaan mxuaha reebidda la yska reebay fuxshiga iyo iyo hadalxumada fuxshiga iyo badaa-adana hadda ka baan soo sheegnay inay isku mid yihiin oo xishood darrida iyo waxyaalaha laga xishoodaan afka laga ilaalinin inay yihiin afka lagu balballaadhiyo can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laysa almu'minu biاطacaani wala اllacaani wala alfaaxishi wala albadii eh, rawaahu atirmidiy wa xadiiثu xasan waana xadiidku saxiix weeyaan xasan keliya ma aho صaxaxahu الsheikh اlalbaniy fi صaxiix اjaamiع الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa xadiidkana marka waan soo marray hadda ka hor baan soo marro raqم ألف وخمسمية خمسة وخمسين yaan ku soo marray macnihiisuna waxaa weeye qofka mu'minkiihi ma aha midka duridda badan ee dadka ceebeeye ee wax ka sheega nasabkooda iyo muxuu ahaye jidhkooda iyo akhlaaqdooda iyo hadalkooda iyo midabkooda iyo aaraa'dooda iyo wax walbaba ka duran ma aha wala lacaanka nacladda iyo habaarka badanna ma aha wala alfaaxishi wala albadii midka faaxishka ah iyo ka badii'a toona ma aha qofka aan xishoonine waxyaalaha laga xishoodo iskaga hadhadla ma aha qofka mu'minkiihi ee marka qofka mu'minkiihi waxaa weeye qof musaalim ah oo dadka u duceeya khayr ugu duceeya oo khayrka la jecel aan aan nacladin oo intuu kalena u cudur daara qofna xishoodo oo afgobaadsado afka wanaajista oo hadal fiican dadka kula hadla oo rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam ku dayda oo qowlka alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi quluu linnaasi xusnan muxuu ahaay u hogaansamo oo fuliya weeyaan xadiid xasan buu leeyahay waana xadiid saxiix soo sheegay wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ma kana alfuxshu fii shayin ilaa shaanah ولا كان الحياء في شhيء إلا زانه رواه الترمذي وقال xadيiث xسن isaguna waa صحيiحo صححhu في صحيح الجامع الصغير وغayrه macnihiisuna waxa weeyaan fuxshigu wax kuma jiro oo si fuxshiya laguma maamulo walow shaygaasu haba wanaagsanaadee ilaa waa foolxumaynaya sha'nahu yacni qabaxahu wa shawahahu wixii fuxshi iyo xishood darre lagu maamulo oo eh, fuxsh xishood darra ay gashaba waa fool xumaynayaayo waa waa hadlaynaya walow hadduu isagu fiican yahay eh, wixii xishood lagu qabto xishood lagu darana wuu hagaajiyaa xataa hadduu qofkaasu waxun uu yahay laakiin si xishood iyo waxaas uu eh, arrinkii ku samaynayo wuxun buu xumaantiisii ka babeddelayaayo waa uun qurxinayaayo mandar maqbuula buu u yeelayaa rawa tirmidi qaala xadiiثun xasan qulnaa inahu xadiiثun صaxiix baabu karaahati التaqciiri fi اlkalaami wالtashaduqi watakallufi اlfasaaxa hadalka balballaadhintiisa iyo weynayntiisa iyo wuxuu ahaayey fasaaxa iska keenka fasaaxa iska keenka taqciir waxaa la yidhaha min alqacri baa laga keenay oo waa hoos qodo u yeelid weeyaan qacrigana waxaa la waxa salka sii fog ayaa la yidhaahaa ee sadxiga sare aan ahayn marka hadalkii hoos loo sii adkeeyo iyo isagii oo afka lagu balbalaadhiyo tashaqduqna hadda ka baan soo marray inuu yahay hadalkao afka lagu balbalaadhiyo oo dadka ee muxuu ahaayey qofka la hadlaaya iyo inuu ka qaalib ahaado oo ka sarreeyo hadalkiisu ka sarreeyo waxyaalahaas isku dayo iyo fasaaxo oo la iska doondoono wa isticmaali waxshiyi luga luqada keeda qariibka ah waxshiga waxaa laga wadaa midka qariibka ah alfaada luqada ahee qariibka ahee aan la garanaynin ee in laga baadho kutubu luga iyo loo baahanayo inuu isticmaalo ee aanu isticmaalin alfaada caadiyahe yowmiyan dadka caadiga ihi ee dadka aan ahayn dadka tacliimta sareleh aan ahayn ee dadka iska caadiga waxyaalahay ku isticmaalaan in lagu isticmaalaa la rabaa wa daqaa'iq اlإcraab iyo icraabta sii qarsoon fii mukhaaطabaةi alcawaami wa naxwihi dadka caamadiiiyo waxay la mid ahee ansaafu lmutacalimiin kuwa la yidhaahayo kolka lala hadlaayo ama kolkuu la hadlaayo dadka udabada iyo mutacalimiinta tacliim caaliya leh iyo kolka ha ku isticmaalabay leelna way garanayaan kuwaas laakiin isagoo dadka caamadaa la hadlaaya inuu alfaad mxua qariibi waxyaalahaas iyo ku isticmaalo kaas naftiisu fasaaxa isagoo iska doon leh iyo fasaxadii ka bi'inaysaayo waxyaalaha cuyuubul kalaamka ahee muxuu ahay fasaaxada wax u yaala wax u dhima ee fasaaxada zuuliya hadalkii ka dhiga hadal aan fasiix ahayn oo rakiik ah ayay culamaaulbalaaqaba ku tiriyeen sidii ninkii isagoo dameer intuu ka dhacay dadku ay ku soo ururureen la hadlaayo dadkii iga kala taga lahaa oo dhihi jiray maa lakum taka'ka'tum calaya taka'ku'akum calaa dii jinna ifranqicuu marka waxaan la garanaynina sidaasa wuxuu rabay inuu yidhaaho maxaad iigu soo ururteen sidii anigoo nin waalan si nin waalan loogu soo urur maxaad iigu soo ururteen iga kala taga marka hadalla aan la garanaynin oo dadkiiba ay ku qosleen meesha joogay ayuu ku hadlay kaasoo kale iyo marka waxaa lagu tiriyaa inuu alcuyuub almukhilla bilfasaaxa inuu yahay oo hadalkii marka ayba ka dhigayso waxun ay ka hadlayso ka dhigayso baa can ibni mascuudin radi allahu canhu ana nebiya sala allahu alيyh wali slama qaal halaka almutanaicuun qaalahaa alaaan saddex goor buu yidhi rawahu muslim way halaagsameen mise ha halaagsameen kuwa is-adkeeyaayo waalmutanaicuuna almubaaliquuna fi lumuur kuwa ku xeel dheeraadii arrimaha isku sii adadkeeya hoosu sii dhexgala weeyaan ee aan daahirkan kada muxuu ahaye aan umuuraha aan ka qaadanin kaasaa la yidhaahaa meelaha aan tashdiidka u baahnayn ee sharcigu oona adkaynin iyo kuwa isku adadkeeya kaasaa la yidhaha وعn cabdاللahi bni cmr bn الcاaص radي allahu canهuma أna rasuula اllahi slى الlaه عalيه wali وsلم qaal in اllaha yubغض الbaliغa min الrijaal اladii yatakhllalu bilisanih kama tatakhallalu اlmarأaةu albaqara alla subxaanahu wa tacaala wuxuu necab yahay ninka aftahanka ah ee hadalka hadal aqoonka hadal maalka ah ee ragga ka mid ahee ku findhicishada carabkiisa siday lo-du carabkeeda ugu findhicishato yacnii carabkeeda ay waatay sanka gashato carab dheer bay leedahay oo hadba dhan bay iska leefaysa carabkeeda oo kolkay dooga daaqaysana carabkeedaasi ku daaqsataayoo hadba dhan muxuu ahay ay kaga keentaa cawska iyo doogga iyo ay ku goosataa marka sidaas kale ee hadalka hadba dhan u rogay hadba eh, waxaweeye wax yar muxua ah, eh, hadba ka dhiga wax weyn ka dhiga ee eh, laga yaaba shaygii dadka intuu indha sarxaadiyo oo hadalkiisa iyo siduu hadba wax uu u keenay cusub iyo ay la yaabaan inuu xaqii baail uga baatilka xaqi uga dhigo xaqina baatil uga dhigo dadkaas alla waa necab yahay buu lehay nebigu sala allahu aleyh wali slam rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheego xadiidku xasan saxiix weeyaan ma xasan maahe xadiidku saxiix weeyaan saxaxahu alalbaniy fi saxiix aljaamic الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa wagayrihimaa ayb marka kaasoo kale alla subxaanaه wa tacaala marka waa necab yahay marka hadalka sahalka ahee dadku ay fahmayaan ee maqsuudkana lagu gudaanayo mukhilka aan ahayn ee maqsuudkii laga lahaa aan ka gaabinaynin aanan ka badbadinaynin kaasaa alla jecel yahay subxaanaه wa tacaala وعn jaaبir رضي الله عنه jaaبir بن عبد اللahi رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal إna min أحبكم إلي وأqربكم minii مجلسا يوم القيامة أxاaسنكم أخلاaqا وإna أbغضكم إلي إna أqربكم إna أqربكم minii مجلسا يوم القيامة أxاaسنكم أخلاaqا وإna kaadan ku celiyo ina min axabikum ilaya waaqrabikum minii majlisan ywma alqiyaama axaasinakum akhlaaqa axaasinukum buu ii shaqlay laakiin waa inay noqoto axaasinakum intiina idinku fiicfiican akhlaaqan xagga akhlaaqda idinku fiican kuwaasaa ka mida kuwan idinku jeclaya iigu sii koyo indhowaasho badan wa ina abqadakum ilaya kuwaan idinku necbahay wa abcadakum minii yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana idi ma iga kiin fogaansho badanu atharthaaruun kuwa hadalka badan weeyaan wاlmutashadiquun kuwa hadalka balballaadhiya hadalka weeweyneeya ee fasaaxaya iska doona waxa ay ku hadlaayaan hadalka ku dhisa wاlmutafayhiquun iyo kuwa is-aaliyeeya isdibiriya isweynaysiiya ee mutakabiriinta rawahu الtirmidiy waqaala xadiiثun xasan waqad sabaqa sharxuhu fii baabi xusni اlkhuluq wa huwa kamaa qaal xadiidku waa inoo soo horomaray waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu alalbaniyu fi saxiixi اljaamic الصaغيr wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wuxuuna inoogu soo horomaray raqam raqam sitmiya waaxid wa halaaثiin baabu karaahati qowlihi khabuhat nafsii naftayda waa xun tahay maanta maanta ma fiicini iyo waa liitaa iyo naftaydu ma wanaagsana maanta iyo waxyaala sidaasa in la yidhaaho nacaybka la necbaystay waa fahmo darahay iyo waa daalanahay iyo waa cajisnahay iyo wax sidaas in la yidhaaho mooyaane in xuma la isku sheego oo la yidhaaho maanta waan liitaa iyo waan xumahay iyo ma fiicni iyo waxyaala sidaas waa in la iska ilaaliya can caaishaةa radia allahu canha can الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslama qaal laa yaquulanna axadukum khabuhat nafsii walaakin liyaqul laqisat nafsii muttafaqun calayh yaanu qofkiinna odhanin naftaydu way xumaatay yaanu sidaa dhihin waa xumahay iyo waa liitaa iyo naftaydu ma fiicna iyo waxyaale sidaasihiyo baa muxuu ahay yaa lamida ee ha yidhaaho laqisat nafsii yani naftaydu waa daashay iyo waa cajiznahay iyo waxyaale sidaasihiyo ha yidhaaho waa fahmo darahay iyo waa jucjucsanahay wuxuun sidaas oo kale hadalla fududa ha idhaaha laakin xumaan naftaydii waa xun tahay iyo muxuu ahaaye waxyaalaas yaan isku dhihin qaala alculamaa'u macnaa khabuhat gasat wa huwa macnaa laqasat walaakin kariha lafda alkhubuth ulajeedadooda labada eray waa isku mid oo waa daashay iyo weeyaan iyo muxuu ahaaye waa cajistay iyo waxyaalahaas weeyaan laakiin labada eray baa kala fudud oo khubfiga khubfiga macno xun oo qabiixa ah marka waa lafdi xun oo qabiixa oo waa in la ilaaliyo isaga oo walow hawlba looga jeeda iyo daal iyo fahmadariixa ah looga jeeda waa inaan lafdiga afka la marinin baabu karaahati tasmiyati alcinabi karma cinabka in lagu magacaabo karmi lagu magacaabo necbaysiga la necbaystay le'anno carabtaa karmi ku magacaabi jirtay oo geedka caynabka ay karmi ku magacaabi jireen waxay ugu magacaabi jireenna waxaa weeye khamrada iyada isaga laga samaysan jiray ilal aanana waxyaalaha laga sameeyuu ka mid yahay markaas khamradana waxay ku sheegi jireen inay qofka deeqsi ka dhigto oo geesi ay ka dhigto fasiix ay ka dhigto markaasay ammaani jireenoo geedkeediibay karmi u bixiyeen karmina marka min alkaram ayaa laga keenoo wanaag iyo deeq iyo waxyaalaha sakhinima marka waa khamrada asalkeediioo la ammaanayay markaa noqonaysaa khamraduna ammaan ma mudatay waa xun tahay can abi hurayrata radi allahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sal allau alيyh waali wasalam laa tusamu lcinab alkar alxamdulilah cinabka karmi ha ku magacaabina fa ina alkarma almuslim qofka muslimka ah karmi ahe bahashan mxuu ahaye cinabku karmi maahe karmi isaga hadhihina mutafaq عalayh wahada lafdu muslim wa fii riwaayatin inama alkarmu qalbu lmumin qofka mu'minka ah qalbigiisa yaa karmi oho isaga khayraad badan wa fii riwaayatin lilbukhaariyi wa muslim yaquuluuna alkarmu karmi bay yidhaahaan oo karmi bay ku sheegaan cinabka inama alkarmu qalbu lmumin karmigu waa qofka mu'minka ah qalbigiisa ee ma aha geedkaas ma aha wa can waa'il ibni xujrin radia allahu canhu abu hunayda waa'il ibni xujrin alxadrami axad aakhiru muluki muxuu ahaa alyaman radia allahu canhu can الnabiyi salى اله alay slm qaala laa taqulu lkarm alkarmu ha dhihina walaakin quluu dhaha alcinabu wاlxabalatu sidaas dhaha magacyadaas ku sheego kale isagana uu leeyahay rawahu muslim wاlxabalatu bifatxi اlxaaءi wاlba wayuqaalu ayضa biiskaani اlba alxablana waa la yidhaahaa marka magacyadiisu ka mid yahay carma iyo cinab iyo waxyaalahaas dhaha mooyaane ha dhihina cinab ha dhihina bahalkii karma ha dhihina baabu الnahyi can wasfi maxaasin اlmarأaةi lirajuli laa yaxtaaju ilى dalika liغaradin sharciyi ka nikaaxiha wa naxwihi in haweenayda quruxdeeda iyo meelaha e, muxuu ahaayey mafaatinteeda in loo tiltilmaamo nin ajnabi ah oo aan u baahnayn si sharci aan ugu baahnayn tilmaanta hadduuse si sharci ugu baahan yahay oo uu guur iyo maalan waxa sidaas uu ka rabo ama jaariyada intay tahay berigii addoonsigu uu jiray inuu iibsada iyuu rabo kolkaa in loo tilmaamo oo muxuu muxuuaha qof nadaradiisu ay u bannaantahay haweenay wax sidaas iyo maxaa ay u tilmaanto taas marka iyadu dhib kuma jirto laakiin si uun bilaash ah inay ugu tiltilmaanto oo muxuu ahaayey timaheeda iyo dhexdeeda iyo waxyaalahaas iyo simaheeda iyo kubabkeeda iyo waxyaalaha inay uga warwaranto xaraam weeyaan can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa tubaashir ilmar'atu almar'a haweenaydu haweenay yayna la baashirin yacni jidhkeeda yayna taalacanin fatasifaha lisawjiha un markaana ninkeedii ha u tilmaanto ninkeedii ama walaalkeeda ama nin kaleba kaannahu yanduru ilayha sidii isagoo arkay oo kale ay ka dhigto oo wasi daqiiqa ay ka siiso saas yayna yeelin muttafaqun calayhi marka taasu marka waxaa weeye xaraam weeyaan taas marka waxay tusina waxaa la mid ah waxa la wixii naag ajnabiya jidhkeedii tilmaan cad ka bixiya oo ama sawirideeda mxua camera iyo waxyaalaha lagu soo sawiray ah ama iyada oo muxuu ahay telefishon iyo shaneeme iyo waxyaalahaas iyo daawashadeeda haweeneydii oo sidii adigu arkaya iyada oo ku hor joogto oo kale lagugu soo sawiray oo lagu soo hordhigay ah daawashadeeda mxu ah, daawado musawirkeeda oo ama joornaal ku yaalla ama majallo ku yaalla ama derbi ku dhegan ama muxuahayey filim wax sidaasa marka xaaraamnimadiisa ayuu xadiidku tusinayaa ilaan qofkankadu isagoon arkaynin baa qof arkay uga tilmaamay tilmaantaasana marka xaaraam noqotay marka kanuna ka sii muhiimsan oo isagaaba indhihiisii ku arkaaya oo waxaan ka maqan jasadka unbaa ka maqan mooyaane wax kaloo u dhimanu aanu jirin baabu karaahati qowli اlinsaani fi اducaa wuxuu leeyahay wacazwhu ilىa muslimi wahmu min almusanif ha musanifku raximah اllah waa ku waa ku gafay bay leeyihiin shaarixa iyo mucalliqiintantadu waxay leeyihiin xadiidkan kada waxaa weeye min afraadi اlbukhaariy muslim ma aanu warinin fainahu laysa fiihi baabu karaahati اlinsaani fi اdducaa allahuma اغfir lii in shiئta bal yajzimu biطalab necbaysiga la necbaysto qofku markuu alle baryayo inuu yidhaaho allow haddaad rabto waxaa isi ee waa inuu gooyo allow isi uu yidhaaho taasaa la rabaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali waslama qaal laa yaquulanna axadukum allahuma اغfir lii in shiئta allahuma arxamnii in shiئta liyaczim اlmas'alة fainahu laa mukriha lahu mutafaq calayhi wuxuu leeyahay qofkiina yaanu dhihin kolkuu alle baryaayo allow allow eh, mxuaha ii dambi dhaaf haddaad doonto allow ii naxariiso haddaad doonto yaanu sidaa dhihin ee baryada alle uu baryaayay ha jasmiyo oo ha yidhaaho allahuma kfir lii allahuma arxamnii allahuma tub calaya sidaa ha yidhaaho li'anno alle subxaanahu wa tacaala wax dirqeeyaa ma jiro oo kol walbaba wuxuu samaynayo mashiicadiisa iyo iraadadiisa ku samaynaya wax alle dirqeeyaa ma jire yaanu in shita aanu dhihin kollayba waa waa muxuu ahay mashii'adiisu wax walba ku samaynaya qofkii marka inuu wax la maransiiyo oo iraadadiisa la-aanteed wax lagu maransiiyo looga baqaayo ay ku suurowdo kaasaa shardigaasoo kale u baahan allase marka uma baahna wa fii riwaayatin limuslimin walaakin liyaczim ha jasmiyo oo walyucdim الragba himiladana ha weynaysto yani dalabka alle uu ka dalbanayana ha weynaysto fain allaha tacaala laa yatacaadamuhu shay-un acطaahu alla lama weynaanayo wuxuu bixinayaa ah.